haysdaba marinin xataa adiga hadday kugu saabsan tahay bay yidhaahdaan ibnu xajar alcasqalaani fii buluuqi ilmaraam hal xadiid oo sanadkiisu daciif yahay buu baabka asal uga dhigo qulilxaqa walow kaana muran abcan sidaa uu u yidhi mafaadka macnaha macnaha guud ee nusuustu ay faa'iideynaysa waayah laakiin ka xadiid ereygaa nabigu saa inuu u yidhi baan sugnayn sala allahu calayh waalih wasalam haddaba iqraartu marka laga hadlayo wasaa'ilu اlihbaati qofkan dembiga loo haysto ama waxa lagu haysto ama lagu sheeganayo in lagu caddeeyo oo waxay yidhaahdeen ariiqa ugu xooga badan waa isagu inuu qirto walidaalika culimmada baabulqada markay ka hadlayaan adilada iyo waxyaabaha xuquuq lagu ihbaatiya ay ku sugnaadaan baa iqraarka waxay yidhahdaan aliqraaru sayid اladila daliilka ugu xooga badani qofku afkiisa inuu ka qirto weeye saa iyo saa inuu yahay ama xaqaa iyo xaqaasuu qabo ama waxa iyo falkaa uu sameeyey ayb haddaba qofku waxa uu qiranayo waalmuqaru bihi waxa la qiranayaaye darbaani laba qaybood weeye qofku markuu wax qiranayo laba mid buu qirtaa kow xaqullaahi tacaala xaq allaa leeyahay inuu qirto zinuu qirtay oo xaddu zina ay ka waajibaysay jaldigii iyo rajmigii waxyaabaha xuquuqda rabbi leeyahay oo kale marka uu qirto waa nooc qaybta labaadna waa xaqulaadamiyi xaq aadama weeye xuquuqdu sideedaba waxay u qaybsantaa saddex xaq lilaahi xaq khaalisa oo maxdi ah oo ilaahay iska leeyahay iyo xaq khaalisa oo maxdi ah oo aadan u iska leeyahin iyo mid dulwajhayna baa jira xuduudda dulwajaynka waxaa laga yaabaa laba dhinac dhinacna waa xaq rabbi dhinacna waa xaq aadama leeyahay ka xaddi اlqadfi qof baa qof xaddulqadaf ku sameeyey wasariqati oo kaleeta weeye sariqadu dhinacna waa maal oo xoolaha qof baa leh dhinacna waa xaq ilaahay oo xadda in la ooga weeye saa darteed qofku maalkiisa wuu cafin karaa laakiin xadda sharcigaa ma cafin karo sidoo kale xaddulqadafka culimmada qaar waxay leeyihiin si aadaabta caamkaa ah loo ilaaliyo xataa qofkii la qadfay hadduu tanaasulo maxkamadda iyo qadaha sharciga wuxuu xaq u leeyahay qofka inay ciqaabaan oo edbiyaan marka xuquuqda hadda laga hadlayo waa xaqa allah ee khaaliskaa ama jaanibka xaqa ilaahaya uu raajix yahay iyo qaybta aadamuhu ay leeyihiin khaaliska ama xaqul sida qadabka shaaficiyadii ay qabaan uu raajixa yahay labadaa qaybood marka loo qaybiyo labadaba waa la qiran karaa amaa xaqullaahi in la qiran karaay asal qisatu maacis iyo markii zinada loo rajmin jiray isqiran jiray iyo qisadii gabadha iyadoo uur kala timida iyadana qiratay ee iyadana la rajmiyey ee nabigu ku tukaday ee cumar dhihi jiray ma ku tukan iyadoo zinaysatay nabiguna ala slam waxay toobad keentay toobad low qusimat calaa ahli lmadiinati wasicatu reer madiina odhan toobad dee toobad deeqi lahayd bay keligeed la timid waxaad helaysaa wax ka qiimo badan anjaadat binafsihaa nafteeda rabbigii dartiinay u bixisay towba waxaa ka qiimo badan oo qofkuu samayn lahaa marka xaqullaahi qofka hadduu qirto dee wixii ka dhalanayay baa lagu fulinayaa fa xaqullaahi tacaala xaqa ilaahay marka yasiixu rujuucu fiihi in laga noqdaa asaxaysa can iliqraari bihi qirashadii la qirtay haddaad xaq ilaahay qirato oo qofka uu sino qirto oo xaddeedii ku laasimto iyo wixii la midka ahaa khamri inuu cabbay buu qirtay xaddulkhamri baa ku waajibtay sariqa buu qirtay xaddu sariqaa lagu yeeshay markii la yidhaahda ha la fuliyo ma ka noqon karaayoo beentay bay ahayd ma dhihi karaa haddiise uu yidhaahda ma la aqbalayaa nacam waxaqu llaahi tacaalaa yasixu rujuucu fiihi ka noqoshaa asaxaysaoo la aqbalayaa can iliqraari bihi in la qirto qirashadii aad qiratay inaad ka noqoto waa laga aqbali waxay dhahayeen liumuurin marka koowaad qisadii maacis horta intaanan u gelin adilada waxa la cuskaday noqoshadu labay noqon kartaa waxay idhaahdeen rujuuc sariix iyo rajuuc hayru sariix inuu si cad uga noqdo oo beenta bay ahayd yidhaahdo iyo inuu fal ku tallaabsadoo qaab u dhaqmo tilmaamaya inuu ka noqday waxay idhaahdeen kan sariix ahayn kal ficli ficilku muxuu yahay ninkii xaddii ha laga oga markii la yidhi iskeenay shalay unbuu orod isdhigo cararay iyo dhuumaal buu bilowday inuu dhuundhuunto waxay idhaahdeen taasi waa calaamatu rujuuc bidaliil qisadii maacis markii wasiiradii qirtay ee afar jeer qirtay ee nabigu raggii u dhiibee yidhi ninkan ha lagu soo fuliye xaddii baa markii uu xanuunsaday buu orod isa sii daayey de waa ka daba tageenoo ninkiioo raggii kawabaxsan raba baa nin baa ka hor yimid oo ku dhuftay qalaf waa la dilay ninkii markay soo noqdeen baa nabigu u sheegay alai salatu asalaam arrintaasaa dhacday baa la ninkii uu ishayn waayo xanuunkii buu orod cagaxu ka dayey marka wuxuu hallaa taragtibu maxaad u dayn weydeen hadduuba cararay maxaad u daba cararteenoo oo u daba oradeen oo isaga dayn weydeen waxaa ixtimaali kartay bay leeyihiin inuu ka noqdo midda kale maacis markii uu inuu zinaystay sheeganayey nabigu wuxuu u sarbeebay inuu ka noqdo marar badan warniyahu inaad waxooga shumisay oo dhunkatay baa laga yaabaa markaasuu yihi maya inaad meelo aga marmartay baa laga yaaba wuxuu yihi maya ruux sina la yihahdo ma taqaanaa horta waxaa waan aqaan albaabadii o dhan buu iska soo xiray war ninka maskaxda miyaa looga yaraa jira maya intaasoo dhan culimmadu waxay u fasireen dhaxda inuu kaga noqdo oo warkii hore waa la fahmaye oon si u qildaydo baa loo yarjid bixinaya si dadban markuu calanayna maxaa loo dayn waayey baa la yidhi oo cararkiisu hadduusan saamaynba lahayn maxaa loo dayay in cararka uu cararay xukunka uu saamayn ku lahaa balaagatay maxaad u dayi weydeenoo aad aniga igu keeni weydeen buri nabigu sala allahu alah ali wasalam haddaba xaqa ilaahay in laga noqon karay halkaa ka muujiyaan xadiidka maacis waa la cuskaday waxaa kaloo loo cuskaday xaqa ilaahay iyo xaqa aadamuhu waxbay ku kala duwan yihiin xaqaa ilaahay wuxuu ku salaysan yahay bay yidhahdeen cala almusaamaxa oo nin kastoo toobadkeena iyo cafugiisa iyo musaamaxadiisaa badan laakiin ka aadamuhu waa farqa isku dheg waxaygii halkaa dhigiyo farqaha laysku dhego weeye waxaa saddexaad bay yidhaahdeen qofku markuu ka noqdo shubhay noqonaysaa qaacidada sharciga fi lxuduudina waxaa weeye dar'u lxuduudi bishubuhaati wey shubaha hadday timaaddo war ninkan amu hadda run sheegayaay markii hore been sheegayey markii hore amuusan sidanina waxu dhici moodaynino xaalad kale iyo si kala waday amuusan caadi ahayn oo hadda runtii tahay waa ixtimaali kartaa waa iska dhici kartaa ma haddii ixtimaal iyo shaki yimid shubha soo gashay oo idrau bishubahaatihi wey ka qaacida ahaan darcu bishubahaati weye xadiidka waxoogay muran baa ku jira lafdiga ku soo aroray isku soo ururi warkoo xaqullaahi tacaala yasixu rujuucu fiihi waana jamhuuru ahli اlcilmi iyo fuqahadu siday u badan yihiin afarta madhaboodna mas'aladaas cumuuman waa isku raacsan yihiin wa xaqu اlaadamiyi aadamiga xaqiisa laa yasixu اrujuucu fiihi ka noqosho asixi mayso can iliqraari bihi in la qirte lagama noqon karo wa haadaa mimaa laa khilaafa fiihi wax khilaaf ahoo ka taagan ma jiro ninkan wax qiranayay hadduu ahlun liliqraari ahayoo nin waalanayo ilmo sabi ih iyo wax lamidu samayn iyo waxyaabaha inoo iman doona qofku hadduu qirto isagoo caqligiisu dhaataam yahay shuruudda soo socotana laga helay xaq aadama haddii uu qirto fuqahada muslimiinta khilaaf kuma jiro inaan waan ka noqda iyo waxbaasi iga noqda iyo beentay bay ahayd iyo laga yeeli maayo waayo xaqa aadamuhu asal ahaan wuxuu ku laba arrimood bay yidhaahdeen kow marka aad qiratay xaqani dad baad yeeshay xaq bini aadam ay yeesheen oo biiqraarika ay ku yeesheen haddana inaad buriso daaqadda ka saarto baaba kagama furaba xaqaagaadyaad cafin kartaa laakiin iskama cafin karti aq dad kale kugu leeyihiin adaana isku qira in lagugu yeesho mar haddaad qirtay alaabtaasi inay kugu maqan tahay ama xoolaha iyo dankaasi lagugu leeyahay meelaad kaga noqoto ma jirto midda labaad xaqa aadamaha sidiisaba waa isxagxagasho calalmushaaxati markay yihaahdaan waa isxagxagasho waxa maxkamadaha loo sameeyeyna waa un dadkaa iswada hayste isku wada dhegani lakala furdaamiyo dadki asagoo waxabaan ku adan u qiranin baaba faraqa laysku dhegan yahay ninkii adugu intaad soo istaagta tiri ninkaa xool igu leeyahay beri iguma laha waa dagaal hortii wey saa darteed caqaydee raganimadaad shalay ku qiratay maanta kaga baxadu xaq bini aadamka haddii baabkaa la furana nin walba maalintuu iska soo noqon buu xuduuq u qeedamahe u qirsanaa buu maalin iska dafiri oo dhihi qirashadaydii ka noqo wey ka noqo marka ma jirta xaqaadan hadday noqoto kadib wuxuu yihi mualifku wataftaqiru waxay u baahanaysta baahan tahay sixatu liqraari qirashadu inay asaxdo ilaa alaaثati sharaa'ia saddex shardi baa laga rabaa qofka wax qiranaya muqirka ah qofka wax qiranaya qirashadiisu waxay asaxdaa saddex shardi haddii laga helo asaas ahaan afarna waa laga dhigi doonaa qolana shan bay ka dhigeen albuluuq waa inuu qaangaar yahay waalcaqlu laba waa inuu caqli leeyahay walikhtiyaaru saddex waa inuu khiyaarkiisa ku qirtaa qofku hadduusa ilmuhu qaangaar ahayn iqraarkiisu waxba ma laha halkaa masala baabbaabu lbayinaati bay mas'aladani faahfaahinteedu ku timaadaa markay xuquuqda aadamaha iyo tahay iqraaru sabiyi min xayu اlasli muctabar ma ahoo xukuma laguma saleeyo laakiin waxay yidhaahdeen waa ka shahaadati sabiyi nimaan markhaatigiisiiba la aqbalaynin iqraartiisi iyo qirashadiisana lama aqbalo ilaa cinda daruurati inay daruuraba timaada maahane sideedaba waxyaabaha bayinaadkaa ah sharcan waxaa loo jideeya caddaymaha in lagu xifdiyo xuquuqda haddii xuquuqdii sidii loogu xifdin lahaa loo waayo sidii daruuro ay keenteen laga maarmi waayo daruura la ictibaariyaa shahaadada markhaatiga iyo iqraarka sabigu xaalatu daruura bay culimmada qaarkood tixgeliyeen waa markay qadiyadda meesha waxaa joogayba caruur keliya yihiin caruur baa banooni qaadatay banaan bay ku soo ciyaarayeen qof weynba lama joogo waxbaa dhacay ilmaha madax lagu dhuftay yaa ku dhuftay hebel baa ku dhuftay wixii meesha joogee markhaatiga gelayo dhan waa subyaan caruur wey cid kalena maba ogaan kartoo lama joogin ciyaalkii hadday yidhaahdaan hebel baa ku dhuftay ama isagii uu qirto war maalaa ku dhuftay haa waan ku dhuftay yidhaahdo xukum sharciga ma lagu salayn mise wa sabiilin iqraaru sabiilin oo qiimo ma laha masaladaa cinda daruura baa wax laga ogol yahay calaa kulli xaal kitaabkan uu ibnulqayim leeyahaye qadiyatu siyaasa sharciya ka qoray kaasuu waxoogay ku faahfaahiyey ibnu farxuun ilmaaliki fii kitaabkiisa aqdiyaة اxukaam uu ku magacaabay alikhtiyaaruna dee qof la qasbay oo qasab lagaga yeedhsiiyey iqraarkiisu muctabar ma aha qiimaynna ma laha xukumna laguma saleeyo hadda aqdiyada maanta jirtaa ikhtiyaarka wax badan bay ka qaateen iyo sabiga iyo caqligaoo qofka waalan iyo ilmaha caruurta ah iyo qofka la garaacay xabsiga lagu garaacay iyo iyagoo waxooda iska wata haddana maxkamad laguma keeni kara somayna dhihin oo xujo ma noqon karta wuu qirtay isagoo hadduu yihahdo waa la igaraacay qasab baa lagaga yeedhsiiyey in kaana bimaalin haddii xoolo la qiranayo uctibira fiihi waxaa la ictibaarinayaa oo la tixgelinayaa sharطun raabicun sharطi afraad huwa rushdu wey qof maalka kala garanayo oon safiih ahayn waa inuu yahay haddiiba safiih uu yahay aan maal iyo qiimihiisa garanaynin iqraarkiisa uu qirtay maal wax ka soo qaad ma leh waayo kii uu haystay buusan macni iyo qiimuhu ku fadhiya garanaynin kubaa lagugu leeyahay iyo maal baad qiratay de maal baad qiratay macnaba uma fadhida isaga waxba ma kala garanaya ninkani waaba ninka xoolihiisii laga ilaalinaye xoolo kalaa la leeyahay wax ka soo qaad ma leh culimmada qaar badanoo shaaficiyada ka mida shardi afraad bay ku shanaad bay ku dareen oo waxay yidhahdeen cadamu tuhmati fi liqraari waa inaan iqraarta waxaan uu qirtay tuhmo jirin haddii laga shakisan yahay ninkan iqraar waxaan uu qirtay inayna daacad ahayn wax looga shakiyana ay timaaddo isagana iqraartiisa wax ka soo qaad ma maxaa ka mida bay yidhaahdeen nin xanuunsan oo sakaraada hadduu caruurta qaarkood xoolo ama deyn ay ku lahaayeen wuxuu waa hore siiyey qiro dadkii dhaxalka lahaa qaarkood waxaa la leeyahay warkaas meel iska dhig waayo wuu jiran yahay dadka dhaxalka lehna wuu kala jecel yahay iqraartan waxaa shaki laga qabaa inuu wax u kala badiyo inuu doonayo oo iyagii kala xigseen waana wax curfiga dadka aada u dhaca wey bahdii uu yaraha jeclaa ama ilmihii uu yaraha jeclaa buu wuxuu yidhi waa horaan xoolahaa siiyey xaj adaa iska hadlay baa la dhihi waayo waa la tuhumsan yahay nin baa xoolihiisii laga mamnuucay oo xajri lagu sameeyey kitaabulxajri waan soo marnay uma dhowaan kartid baa la yidhi maalinkii dambuu yimidoo wuxuu yidhi ninkan hebelah xoolo intaasoo dayn igulahaa da dadkii hore la yaqiinay aan ahayn isna waxaa la yidhi la yeeli maayo waayo waxaa laga cabsi qabaa war xoolihii waa layga mamnuucaye adaan waxoogay kuu qirane waxbaan kaa siinaya isoo qaad inuu yidhaahdo tuumaha hadday jirto waxaa laleeyahay u kaadi qofku qofku waxaan u qirayii iqraartiisa wax la tuhmo inaynan dhab ahayn loo tuhmo waa inaynan olin meeshan ee uu dan kale leeyahay oo wax kale riixayaan waidaa aqara hadduu qiro bimajhuulin bixaqin majhuulin xaq aan la garanaynin buu qiray oo xoolaa laigu leeyahay hebel xool igu leeyahay buu yidhi ninka hebelah dayn buu igu leeyahay ninka hebelah lacag baan ka qabaa buu yidhi rujica ilayhi isagii unbaa lagu soo noqon fii bayaanihi inuu caddeeyo iqraarkii wuu asaxi xoolana waa lagu yeelan inta ay ahaayeenna isagaa la weydiinoo caddee la dhihi hadba wixii uu caddeeyee sheego baa horta lagu yeelan haddii uu ninkii xoolaha lahaa yidhaahda maya intaa way ka badnaayeen inta qiraalkaana waa qaadasho inta kalena markhaati keensa wey albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara bay tegi laakiin markii xoolihii lagu lahaa uu caddaynayo waa inuu sheegaa oo waxa lagu leeyahay qeex marka la yidhaahdo cafaafaay mise weye wax maal noqon kara waa inuu sheego hadduu sheego waxaan manfacaba gelin ama maalba aan noqon karin kaas wax kasoo qaad waxaa laleeyahay ma jirto maal baad qiratay wax maal noqon kara sheeg miyo hadduu ninka xooluhu igu leeyahay een sheegayey an shan xaboo beriisay ahaayeen hadduu yidhaahdo waxaa la dhihi kara warkaa been weeye taas maal ma aha wax maal a ah sheeg oo manfaco yeelan kara waa inuu qiraa qadar loo qaban maayo ugu yaraana laakiin curfiga iyo zamanka iyo nooca maalka uu qirtay wax maal manfaco yeelan karaah waa inuu qirtaa waa inuu ku bayaaniyaa ku caddeeyaa haddii kale laga yeeli maayo waxaa laleeyahay caddee xoolahan lagugu leeyahay hadduu iska diidana qadaha sharcigihi xabsi bay dhigayaan hadday rabaanna way garaacayaan sheeg baa laleeyahay xoolaha dadka ad qabta ilaa adaag yimid oo iskeeno yidhi xoolaan qabaa soo maaha sheeg xaqii dadka haddii kale xabsiga geeya intuu ka sheeganaya xaqa lagu leehay wayasixu waxaa asaxaya alistinaau inuu wax kasoo laga soo reebo fi liqraari qirashadii idaa wasalahu bihi haddii uu la xiriiriyo haddii uu qofkii la xiriiriyo waxaasaa laygu leeyahay intaa ma ahane haddaad hadalka xiriiriso waa laga aqbali ninkan kun shilin buu igu leeyahay boqol maahane haddii aad tiraahdo waa laga aqbali laakiin haddaad maanta tiraahdo kun shilin buu igu leeyahay waxoogay kadib markii lasoo wareegay boqol maahane haddaad tiraahdo kunkii waa lagugu leeyahay markaad wax ka soo reebaysa hadalkii hore waa in hadalku israacsanaadaa haddii aad hadalka ku saxato ama waxoogay qufacii riraxyo ku qabato ama hindhiso ku qabata dhib ma laha kala go-aas laakiin waa in arintii iyo lagu jiro hadalkii hadal wada socda uu noqdaa haddii taa la furo oo maalinkaa doontaba ninbaa sanadkii hore xooluhu qirtay buu maanta wuxuu dhihi intaa maahane asalka abaa'icda basharkana baabuliqraar marka la yimaado qofku xaq inuu isku qiro ma sahlana dabeecda bini aadamku waxay u samaysan tahay adduunye iyo xuquuqdeeda intii uu iska fogeyn kara inuu iska fogeeyo calaa khilaafi alhawaa hadduu intuu yimaado qirtay xoolihu uu sidaa u qirtay inta uu yimid inuu haddana halmaamo intaa qayb ka mida inaan lagu lahayn ma badna qaalib ma aha qaalibkiiyo daahirku intaad sheegataa lagugu leeyahay haddii intaa wax ka dhiman yahay hadalka markaad sheegaysa baad xasuusnaan lahayd maadaamaad xasuusan weyday wuuna jiri gadaal waxaanaad ka keentae gadaalun baad ka soo fikirtay wa huwa iqraarku qirashadu fii xaali sixati marka la caafimaad qabo iyo walmaradi marka la jiran yahay sawaaun isku mid weeye maradulmowdku sheegayaa shaaficiyadu waxay leeyihiin muwaainu tuhma maradulmowtku ka mid ma aha gaar waxay ku qaydeen gaar ahaan hadduu xaqa u qiro liajnabiyin canhu qof aan dhaxalka waxba ku lahayn hadduu u qiro saasaa laga dhigi duyuuntii lagu lahaabaa laga dhigi laakiin tuhmadu waxay timaadaabay leeyihiin dadka dhaxalkiisa leh markuu wax u qiro bay tuhmadu timaadaa iyaga inuu u kala badin rabo si uu u kala badiyo waaye ninkii xoola hadduu qira see la yeeli waxay dhaheen waxa uu qiray xilligaas waa min baabi tabarucaati weeye ciddii daynla iyadoo ha soo caddaysato tabarucaadkana waa ulusulmaal baa loo ogol yahay inuu la baxo iqraarkii ulusulmaal ka bataay mowinu tuhmay noqonoo warasada baa xaqiya go-aanka dib loogu celin faslun fasalkana wuxuu ka hadlayaa caariyada ama tobalcaarada qofkii qof inuu wax ka qaato soo intifaacsado una soo celiyaa caariye la yidhaahdaa wa kullu maa yumkinu wax kastoo ay suuragal tahay alintifaacu bihi in lagu intifaacoo laga faa'iidaysto maca baqaa'i caynihi isagoo cayntiisii iyo shaygii ahaantihi jiritaankiisu ay soo harayso jaazad waxaa bannaan icaaratuhu in la iscaariyeeyo oo la kala maashadaa bannaan idaa kaanad haddii ay tahay manaaficuhu manaaficdii iyo faa'iidada laga helayaay aahaaran raad isaga ka soo harayooo wuxuu faa'iideynayo uu yahay waxyaabaha intifac maalku waa laba qaybood waxa acyaantoodu ay manfaco iyo miro leedahay sida gaari la fuulay dhar la xirtay guri la degay wax la isku qurxiyo oo la isku qurxiyey saacad ha noqoto faraati ha noqoto dahab ha noqdo waxna waa waxyaabaha dhul la beertay neef xoolo oo la maalay isagii waa jiraa manfaco ka soo baxaysana waa leeyahay kaa waa la caariyeyn karaa kuwana iyagii acyaantoodii baa manfaco ma lehee intifaacoodu waa iyagii laftoodii inaad ku tagtoo dhammaysato wey raashin baa lagu siiyey raashin caariye ma galo manfacadiisu waa inaad cunto isagii haddii maanta e, caano lagu keeno lagu yih caanahan caariye u hayso de haddaad cabto maxaa ka soo hari maxaad soo celin waxaad soo celin ma laha waxyaabana cayaantoodaa la istihlaagaayo intifaacu waa isagiiba inuu kugu tago waxna isagii buu jirayaa maxna midhana waa leeyahay qaarkan haddii caariye lagu yidhaahda caanahan iyo shaahan iyo lafdigu qiimo ma laha macnuhu hibe iyo sadaqa siin weyn haddii lagu yidhaahdo intaa isiiyo kan caariye u qaada caanahana eraygu macna ma lehee beec weyn waxaasi caariye ma galaan sababtoo ah caariyada waxaa lagaaga qaataa inuu ka soo faa'iidaysto kuuna soo celiyo caarihii uu cabbay soo celis ma galaan raashin la cunayna soo celis ma galo waxyaabahaasoo kaleeta macno ma laha caariye ma galaan saas darteed caariye waxaa noqda wax manfaco leh manfacadii markaad ka faa'iidaysatana isagii jirayoo haraya jiritaankaasi laba mid buu noqdaa inuu sidiisii u jirayo oon waxba iska dhimaynin iyo xataa qiimihiisii iyo diricdiisii in waxu dhinmayaan waa dhici kartaa labadaba gurigan ood bilo deganaatay waxaa dhici karta waxba iska dhimin laakiin mara aad bilo iisoo qabto dhaqadood xirato dhaqdood xiratay yaraha duugoobi sooma labadaba laakiin maradii way ugu jirtaayoo muddaa la qabaa saas darteed wax kastooo lagu intifaaci karo isagiina jiritaankiisiina uu sii jirayo isagoo manfaco laga helay baa caariye geli kara waxaa caariyada galay haddaba caqdiga caariyadu wa tajuusu alcaariyatu way bannaan tahay muطlaqatan wa muqayadatan bimuddatin muطlaqatan iyadoo muطlaqay bannaan tahayoo aadan waqti u qaban qofkii wixii inaad ka faa'iidaysa tiraahdo oodan waktina u qaban waa banaan tahay wa muqayadatan bimuddatin muddo iyadoo lagu xirayna way banaan tahay bil baan ku siiyey sanad baan ku siiyey daahirka nusuusta sharcigu waxay tilmaantay nooc saddexaad hadday caariyadani u dhacdo inayna caariye noqonaynine hibe iyo siisma ay noqon haddii muddada laga dhigo inta qofku nool yahay ama koodii dambeeya hadduu yidhaahda niyahu dhulkan iyo beertan iska tabco iska maal inta aada nooshahay hadduu dhinto caruurtiisii baa dhaxli sharcan alcumra wاruqba qaybta la yidhaahdo wey alcumra inta aada nooshahay iska tabca beertaas gurigaa iska deganow haddaad ninka tidhaahda intaad nooshahay fa lahu waliwaraatihi min bacdihi waanku siiyo iska maashadaadi macno ma laha ereygaa tidhi nuux macnihiisu sharcan hibe iyo siisma qaada wey isagaa yeeshay hadduu rabana uu intifaacsan berri hadduu iibiyo oo gadana hadalkama keeni kartid waayo milkigiiba waa kaa wareegay aruqbaa baa lamid ah aruqba waxaa la yidhahdaa nin hobtan iska maasho aniga adiga hadba keenay dambeeyaa iska leh haddaan kaa horeeyana adiga qoortaadu nolol igaga dambaysana qaado haddaad iga horaysoon kaa dambeeyana anuu igu soo noqonoo yeelan taana anuu igu soo noqontu waxba kama jiro ninkii inta aada nooshahay yeelo unbu warka murtidiisuu noqdaye haddaad iga dambaysana saa siiba yeelo haddaan kaa dambeeyana markaad dhimatun waa intaad nooshahay yeeladii alcumra waruqba hiya liman ucmirat wa urqibat ninkaas askari waliwaraati min bacdi taa waa nas xadiid oo sariixa wey walow shaaficiyadu masalada muran ay ka keeneen maxaa loo yihi caaliyadu labadaba way bannaan tahay wakti in loo qabta inaan loo qabanin sababtoo waa caqdun jaa-isu labada qolo mid walba markuu doonuu ka noqon karaa ninkii caaliyada iyo tobalcaarada ku siiye iska maasho beerta ku yidhi waktiguu doonuu ku dhihi karaa nio kama maarmee waan u soo baahdaye ii soo celi wuu ku dhihi karaa maadaama caqdi jaa-izi طarafayn ay tahay inaan muddo la qabanin waxba u dhihi mayso waayo maalin allaale maalinka adigu doontana waa iska soo celin ninkii lahaa maalinkuu doonana ii soo celi buu ku dhihi laba xaalaa laga soo reebi ku aasto ka noqosho ma leh ilaa meydkii baaliyoobo ninba wuxuu ku yidhi niyahu meydka meeshan aan ku aasto waxaa tihi haye dhib ma lehe ku aaso berri waan ka noqday meydka iga saa sharcan xaquma lihid iska sug meydkii intuu baaba'ayo uu ciid noqonaya ahlulkhibruusan yidhaahdaan kadibna fago oo tabco oo guryo ka dhisa haddaad rabto sidii axkaamu nafshulqubuur aan kaga soo hadalay oo ilaa meydkan xurmadiisa lafiha lasoo fago shalay idankaaga soo laguma gelinin xaaladda labaad ee lasoo reebay weji kale laakiin yeelata waa ninkii beerta la siiyey beertii markaad beeratay dhexda marayso wuxuu ku waan ka maarmilahay beertaydii iisoo celi adna waad beeratayoo birigi u baxo waad sugaysaa waxaa la yidhi batalat alcaariya laakiin dhulkiiyo beertii lagaama qaadi karo ijaaray isu bedeli ujrat lmili wixii lagu kirayn jiray baad xilligaa laga bilaaba kadib ninkiisiin taasoo kale wa lagu kireeya baabuljaara isu bedeli laakiin gacantaadii bay sidii ugu jiri baabulcariyada isaan buu ahaa isaankiina ninkii waa ka noqday jaaisu arafayn ba ayadoo caqdigii uu fasaqay caqdi kaleo ijaara lidaruura waaye adiguna markaad beerta tawcaysay idan baad u haysatay beertii hadda balkii oon bislaanin ka gur in lagu yihahda khasaaro wey isagana dhulkiisii intaa ixsaanka kuu sameeyey qasab baa lagaaga sii haysani yadana maxaa lagu xallin karaa ninkan inta waktiga u laaban kiro tan oo kale wixii laga bixiyu iska bixinayaa dhulkeensaa gacanta ku haysanaya beertiisa wahiya caariyadu madmuunatun waa la dandhabayaa cala almustaciiri ninkii caariyada qaatay dheefsanayey biqiimatihaa qiimaheediibuu ku dandhabi yowma talafihaa maalinkay dhimatay masaladan caariyadu ninka gacantiisa asalku waa yadu yadu amiinin weeye shaaficiyadu waxay leeyihiin maya gacantiisu waa yadu damaanin weeye haddaba dhowr xaalo markay kugu dhibato dandhowgeeda dhowr xaaloba aynu kala qaadno xaaladka qaarkoodna khilaaf kama taagna xaalaadna waa xoogay xataa fuqahada shaaficiyada dhexoodaa isku haya xaaladda koowaadi haddii waxaya caariyadii u dhimatay uu yahay tacadi iyo xadgudub adig iyo dayacaad kaa timid de xoolihii lagugu leeyahy gaarigii baad shil gelisay gurigii baad dabaan laga fiirsanin ku kacay alaabtii baad burburisay tacadi iyo taqsiir gaboodfal adiga iyo xadgudub hadduu kaa yimid de xoolahan dadka intifaacsi ixsaan baa laguu sameeyey kutumoo meel cidlaha ku dayac laguma dhihin taa itifaaqan qowlan waaxidan taa waa dandhabi warya muranka ma jiro midna waa cagsigeeda oo lagaama raba dandhow haddii wixii naqsi u soo gaaro ama uuba u dhinto dantaad u caariyeysatay lafteediia laguu siiyeyba marada inaad xirataan laguu siiyey muddaa lagaa aamusay maradiiba waa duugowda oo waa iska baabaaday mid cusub baan kaa rabaa ma la dhihi maya maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin aniga maxaan kaaga qaatay maradan soo inaan xirta ma ahayn xirashadu wax manfacadii idanka aad ii siisay ma ahayn wixii manfacadaa ka dhashaay damaani maayo waxaad tiri dameerkii ama faraskii ama gaadiidkii awrkii raro awrkii oo raran oonan ka badinin baa dubku ka dhiladay ama garbaha ka dhacay waxaad tii awrkii garbaha boogoobay rajana ma laha rar dambe nabarkiibaa boogtiibuu usii dhintay ma lagaa dandhabi maya anu awrka maxaan kaga qaata inaan rarta soo maahayn haddii rarkii tacadi ku yimaado waa baab kale camalkii loo caariyeystay ee ma'duunka ahaa hadduu wax u noqdo isna intaan ogahay qowlan waaxidan lagaama rabo damaan wixii intaa udhexeeya wey wixii intaa udhexeeya damaan baa laga rabaabay fuqahada shaaficiyadu qabeen qabaan waxayna yidhahdeen waxaa u daliishanaynaa xadiidkii safwaan ibni umaya ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam tuutayaal buu ka qaatay markaasuu wuxuu yihi arasbun yaa muxammadu maxamedow may dhacday buu yihi isaga markaa muslim maaha maxamedow dhac miyaa buu yihi meeshu dhacyo boobba markaasuu nabigu wuxuu yihi laa bal caariyatun madmuunatun waa caariyad aan kuu dandhabi doono hadday wax noqoto caariya aan kaaga qaatay waana dandhow haddii wax soo gaaraan ama lumaan ama la waayo xadiidka riwaayada way asaxday lakiin xadiidku riwaaya labaadoo asaxday buu leeyahay nabigu inuu yihi bal caariyatu muaddaatun caariye lagu lagu siinayo wey halkaasay labadaa riwaayoay culimmadu isku qabteen qolo waxay yidhaahdeen caariyatu madmuunatun waa xukum caama oo caariye haddii laba qaatoo tobol caaro aada qaadatood wixii maashato waa inaad dan dhowda hadduu kugu dhinto ilaa isticmaal maduuna inuu ku dhinta maahan riwaayada caariyatu muadaatunah waa hadduu markii horeba qofku ku qaato inuu iyada uu soo celinayo uusan dandabi doonin qolana way cagsiyeen waxay asalku yadu amaanatin wey waxaan tacadi ahayna lama damaano caariyatu madmuuratu waa hadduu qofku intuusan qaadanba ballan qaado unbuu damaanayaa labada qowl bay culimmadu leeyihiin laakiin aduu fuqaada shaaficiyadu waa damaano qaadiga waa dan dhabi muطlaqan ilaa isticmaal maaduuna inay ku dhimato maahane waxa la bixinayana waa qiimaheedii maalinkii ay dhimatay isagii wax lamida inaad keento cinda shaaficiya lama ogola oo lamaba ogolaba wax lamidaan keeni ee waxaa lagaa rabaa qiimihiisii inaad bixiso intaana baabulcaariya baynu kaga gudbaynaa faslu halkay soomaali ku jabtay waaye tan faslun fi lqasbi dhacii iyo boobkii way halka waagan dambe wax badan baa inaga haysta inagoo marka horeba dhaqan ahaan qawaa'il islaayi ahaan jiray oo qawaa'ilku xoolaha kale dhici jireen baa dhacii qawaa'ilka baadiyaha iyo deegaanta iyo xoolaha la kale dhici jiray baynu magaaladiina la soo gallay dhecibaa magacyo badan loo bixiya marka qaar waxaa loo bixiya taabsi qaar waxaa loo bixiya bililiqo magacyo badan baa loo bixiyey laakiin isku soo ururiyo waa un dhac dhac waxaa la yidhaahdaa asalkiisaba xaq aadan lahayn ood qabsataa la yidhaahdaa mar haddaad ka qabsato qofka xaqii uu lahaa amaba xorriyaddii tasarufka aad ka qaaddo ood u diido ama goobtiisii ha yaalla ama adigu ka qaad ama dhul ha noqdo ama xoolo nool iyo wax dhaqaaqi kara ha noqdee qasbun dhac weeye guriga halkiisii ku yaalla ninkii lahaa inuu galaa haddaad u diiddo waa dhacday inuu gato haddaad u diiddana waad dhacday sharcan xoog baad ku haysataa iyo muruq saas darteed dhacu waa min kabaa'ir dunuubi wey dunuubta waaweyn buu ka mid yahay haddaba xoolihii la kala dhacay taxriimkeedu waa waxyaabaha ku dhow macluum min addiini bidaruura ku dhoweeye maxaa la samaynayaa ninkii xoolo dhacay muxuu samayn xoolaha u dhacay ama xoolo khaasa noqdaan ama xoolo caam oo ummadda ka dhexaysay ha noqdaan meel caam oo xaq mushtaraga ummaddu ku lahayd ninkii falamarooqsadee xoog ku qabsadaay iyana dhac weeye meesha la dhacay ama meel adduunye ha noqoto ama meel aakhira ha noqoto oo meel aakhira see loo dhici soomada maqal masaajidan intii marada iyo sajaada dhigta laiska aadaya suuqa inay culimmadu salaatun fi daari lmaqsuuba ka dhigeen meeshaa waa dhac yidhaahdeen ninkan meeshii joogin ee meelaha intuu xayirtay xaqa mushtarag ahayee loo sinaa iska soo danaystay dadkiina isaga uga xayiran tahay de wuxuusan xaqu lahayn buu xayirtay dadkii xaqa u lahaayee yimidna wuu ka xanibtay kaasib wey isagu safaruu ku cararayaae nin meesha dhac ku joogo wey salaadiisa ma asaxaysaa muran baa ka taagan gurigii aad dhacday id xoogga ku qabsatay salaaday kugu qabatay id ku dhex tukatay sharcan ma kaa asaxdo waajib ma kaa dhacay mise kaama dhicin muran aad u adag baa culumada ka taagan asalaa fi daari ilmaqsuuba la yidhaahdo tanaa shabahday yidhahdeen safkaa hore aad sidaa samaysay ninkii khayr doon wey laakiin marar badan meelaad khayr ka raadinaysay baa laga yaabaa shar iyo dembi badan inaad qoorta la gasho waman asaba ninkii dhaca maalan xooluu dhacay liaxadin qof kale leeyahay lazimahu waxaa ku waajiba radduhu inuu soo celiyo haddii ay xoolihii weli jiraan wa arshu naqsihi hoosu dhaca ku dhacay kabidiisii qiimo ahaan baa laga doonayaa wa ujratu milihi isagoo kaleeta wixii manfaco iyo kiro laga heli jirayna waa laga rabaa qofka xoolaha dhacay isagaa laga rabaa xoolihii inuu soo celiyo hadday xoolahani waxyaabaha la raree dhaqaaqo ahaayeen oo intuu dhacay meel kala geeyey waxalaalay wixii kharash ku baxaya soo celinteedana dushiisa weyn xataa hadday ku baxayaan qiimaha ay alaabtaasi joogto wax ka badan ku baxayo inta alaabtii jirta sharcan alaabtii baa lagu leeyahay kharash kastoo lagu soo celinayo lagu keenayo goobtuu ka dhacayna isagaa laga rabaa ijmaacan masalada muran kama taagna waa inta cayntii ay jirto kow haddii cayntii ay isdhintay oy ceeb yeelatay oo dhaawac soo gaaray intuu haystayna wa arshu naqsihi nuqsaantii ku dhacdayna arshigeedii iyo qiimaheedii isagaa gudaya neef xoolaa xoolaad dhacday neefkii dhintay lagama hadlayo mid baa lug ka jaboo dhutiyey adaa dandhabay lugtaa uu ka jabay lugtaa uu ka jabay adigaa dandhabi mid baa xanuunsaday oo jiraday markaasuu si sibuu u curyaamay adigaa bixinay oo cudurka maalaha ku riday maxaa gacantaada geliyey xoolaha dadka maxaa gacantaada geliyey ilaaba intaan waxaan ku dhicin intay iibsadaan bay ku intifaaci lahaayeen yaa ka hor istaagay adiga sow maaha mari iyo dhar baa dhacday mid baa meel ka duleeshantay ama dhinac go-day adaa lagaa rabaa gaari baa dhacday taayir baa qarxay adaa lagaa rabaa wuu duqeeyey adaa lagaa rabaa albaab muraayad baa jabtay adaa lagaa rabaa wax allaalay wixii damaj soo gaaray shaygii daatadiisa dhaawacii soo gaaree waxu dhimay oo dhan adaa bixinaya laakiin isdhimid aadan bixinayn baa jirta sicirka isbedelay wuxuu sidiisii ah alaabtii shalay markaad dhacayse la jeclaa haddii maanta aan la jeclayn qiimihiis bedelkii adiga laguguma laha cinda shaaficiyati culimada qaar baa lehin wuu bixin waayo maalinkuu qiimaha lahaa buu gadan lahaa ninkan waa haddiise laakiin ay daatadii cayntii aada dhacday ay nooshahay wey hadday dhimatay way soo socotaa wa ujratu isagoo kaleeta wixii manfaca laga heli jiray haddaad guri dhacday muddadaad haysatay haddii la kireeyo wixii ka soo geli lahaay oo dhan baa lagugu leeh haddaad gaari dhacday ninkaa gaarigaa hadduu ku shaqaysan lahaa wuxuu ka heli lahaay oo dhan baa lagaa rabaa haddaad beer dhacday beertaasoo ninkaa uu beertay wuxuu ka heli lahaay oo dhan baa lagaa rabaa ujratu milihi wax la kireeya hadduu yahay wey hadduu wax la kireeyo yahay waxyaabo dhar baad qaadatay neef aan la kiraynin baad qaadatay haddaad laakiin neef gaadiida qaadato oo dameerkiisii iyo faraskiisii iyo awrkiisii iyo aada qaadato war ninkan hadduu ku shaqaysta muxuu ka heli lahaa caadi ahaan muddada intaa laeg sanadkaa maxaa lagu karayn jiray bilaha maxaa lagu karayn jiray maalmaha hadba muddada aad haysatay unbaa lagugu dhufan halkaan baad xoolihii dhigi wagii soomaaliya maxkamada ay qabsadeen ba waxaa la yidhi dadka qaarkiibaa meeshii u haystay uu isaga sii guuray intaan ujratulmikrin lagu soo dalleecinaan maxkamadi u imanin buu habeen madow isagana meeshii iska baneeyey aad banaysid laakiin qadaa waad ka carari kartaa aakhare seed yeeli xaq bini aadam oo la dhuumatay markaa la dhimato aakhare xaggeed geli iyadoo intii lagu qabto lagaa dandhabaa ma dunida iskaga bixisaa kuu dhaanto saas darteed qof allaalay qofkii aad ka qabsatay soomaali dhul badan bay kala dhacday markii dagaalkii sokeeye dhacay nin waliba uu ka cararay hantidii uu ku lahaa meelaan reerkoodu joogin meeshaan beesha beeshoodii ahayn hantidii uu ku lahaa wuu ka cararay qolaa isaga habsatay anaa taabsaday buu ku leeyahy qaarna waxayna weydiiyeen guryahay taabsadeen ba wuxuu u haystaa inuu milkiyey markaasuu wuxuu leeya carruurta inay sagalaysaan ka yaabie sheekh ila dhexashiiyaan rabaa warada maxaa lagu dhexashiin dad muslimna xoolahood weeye de magaaladan annagaa iska lahayne qofka muslimkihi hantidiisa shaksiga uu leeyahay de milkigii inuu bixiyo iyo inuu iibiyo inuu dhintoo laga dhaxlo in xuquuq lagu yeeshay sharcan loo xaraasho siyaabo go-an buu kaga bixi karaa milkigiisa marka waujratu milihi tanaaba ugu dalaba cayntii soobay celi la garay gurigii dhaawaciiyo firidhadii gaarayee la isleynayey xataa jabadiiy